بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بأن آيات طبعا إيا اللح إلى آيات الصدن إيا اللبا سورة الروم وحاين ودن بيسي ويوم مال تقوم الساعة ساعد أي استاكتو اتماده يومئذ مالنتا يتفرقون الضدك ويكالبحيا سيدا أكال بحواته فأما الذين كوا آمنوا مؤمنوبي وعملوا عمل صالح الصالحات عمل وناكسا فهم يقوا في روضة بير برواقع يحبرون الله راحين ووحى الله وحي دونان اكهليا علماء بدن باتير وحيابها الله راحي وحاكمين هيستا وأما الذين كوا كفروا قالوا بي وكذبوا بينيي بآياتنا آياتها يقى بينيي iyo waliqaa ilaakhirati aakhira la kulankeeda inay qiyaamaha tegayaan bay beeniyeen fa ulaaika kuwaasi fi lcadaabi cadaab baa muxdaruuna la xaadirin oo lagu kacayn wey waa lasoo xaadir inta lasoo horiyo cadaabka lagu kacayn dagaal looga dhig dadku saasay u kala baxayaan khiyaamaha wax isku jiraa ma jiro camalkoodana kala saaray fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saxiir bas waa dhammaatay qolada muuminiinta ah barwaaqadaasay ku dhex jiraan oo allah subxaanahu watacaala ugu raaxaynaya alla arkayaan oo ay iyagu isbooqanayaan oo malaa'igtu salaamaysa qolada kalena cadaab baa lagu kaxayn inta afka lagaga daboolo yaa markiiba cadaabku soo koro yaa lagu kar celin baa lagu kar wa ama aladiina kuwa kafaruu gaaloobay wa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayadaha iyaga beeniyey wa liqaa'i ilaakhirati aakhira la kulankeeda inay aakhiro tegayaan bay beeniyeen fa ulaaika kuwaasi filcadaabi cadaabkaa muxdaruuna laxaadirin fa subxaana allah baa nasahana idinkuna nasaha bay ka dhigan tahay xiina waktigii tumsuuna aada galabaysataan wa xiina waktigii tusbixuuna aada waabariisataan walahu alle waxaa u sugnaaday alxamdu ammaan fi samaawaati samada khalqiga samada joogaan way ammaanayaan iyo walarda ardada iyo wacashiyan waktigaana ilaahay tasbiix baa u sugnaatay galabtii markay maqribkii tahay iyo waxiina maalin weynta markaad joogtaan subxaan allahi da amar bay ka dhigan tahay ilaahay buu nasahan yahay sabixuu nasaha galabtii markaad joogtaan aroortii markaad joogtaan cishaaigii markaad joogtaan duurkii markaad joogtaan culamada qaar baa ku fasiray salaadihii masaha luqada waxaa la yidhaah marka habeenka mugdigiisu bilowmo yaa masaa la yidhaah marka maqribkii baa soo geli halkaa qolyaa waa casarka iyo maqribka yidhi waxiina tusbixuunana waa salaadii subax bay yidhaahdeen wa cashiyana waa salaadii cishaha bay yidhaahdeen waxiina tudhiruunana waa duhurkii bay yidhaahdeen qolyaa cishaha ka reebayo cishuhu maadaama uu galab yahay wazulafa min alleyli aayadaasuu soo geli bay yidhahdeen cishaa'igu adugu waa tafsiir fiican laakiin meesha macnaheedu waxaa weeye markii galabtii aad joogtaan iyo aroortii markaad joogtaan iyo duhurkii markaad joogtaan goor walba alla u tasbiixsada waa intaa macnuhu wey salaadii subaxna way soo geliyeen salaadii cishihii kulli way soo wada gelayaan oo tasbiixtii iyaga laftooda ku jirta oo meelaha qaarkood salaada tasbiix baa lagu magacaabay fa subxaana allaahi allah baa nasahan oo wuxuuna ka hufana sabbixuu idinkuna u tasbiixsada xiina tumsuuna markaad galabaysataan oo maqribkii ay tahay waxiina walahu alle waxaa u sugnaaday alxamdu amaan fi samaawaati samada dhexdeeda oo khalqiga samada ku abuuran alle way xamdiyayaan iyo walardi ardada dadka ardada ku abuuran way xamdiyayaan salaada lafteedu xamdigii ku jira iyo cashiyan cishaaigii cashiyan galabtii wey tun sunada haddii laga dhigo markii gobolku dhaco wacashiyan galabtii bay noqon intaan weli qoraxdu dhicin iyo waxiina tudhiruuna markaad allah subxaanau wa tacaala biqudratihi yukhriju wuxuu ka soo saaraa alxaya wax nool buu min almeyiti wax dhintay ka soo saara wayukhriju lmeyita wax dhintayna wuxuu ka soo saaraa min alxayi wax nool buu ka soo saaraa wayuxyi larda ardadana wuu nooleeyaa wuu barwaaqeeyaa garo oo bacda mowtiha intay dhimatay kadib wakadaalika sidaa uu u nooleeyey oo wax nool iyo wax dhinta uusoo kala saaro ytukhrijuuna qiyaamaha laidin soo bixin yukhrijulxaya min almeyti irida firidan la beero way qalalan tahay waa wax dhintay nabaad baa ka soo bixi qoyan oo koraya nabaadkii qoyanaana firi baa ka soo baxay digaagta waxaa ka soo bixi ukun aan noolayn ukuntii waxaa ka soo bixi wax nool baa ka soo bixi gaal baa mumin dhali mumina gaal buu dhali waa sidaa wey sidaasaa lagu shar allah yukhrijulxaya waxa nool buu soo saaraa min almeyiti wax dhintay sida digaagta oo kale iyo raashinka la abuuro oo kale iyo wayukhrijulmeyita wax dhintayna wuxuu ka soo saaraa min alxayi wax nool wayuxyi larda dhulkana wuu nooleeyaa oo wuu barwaaqeeya bacda mowtiha intay dhimatay abaar noqotay kadib wakadaalika sidaa uu alla dhulka u nooleeyo oo wax dhintay iyo wax nool uu usoo kala saaro yaa tukhrijuuna qiyaamaa laydin soo baxi dhaba mayeelada markaa dad sida fahamto wa aayaatihi ilaahay adiladiisa waxaa ka mid qudradiisa ku tusinaya an khalaqakum inuu idinka abuuray min turaabin caro oo aabba caru ka abuuray uma antum idinku intaa kadib basharun dad baatiin tantashiruuna firdhayo oo shaqaysanay ilaahay aayadiisay ka mid tahay aadan caraduu ka abuuray awlaadiisiina candhuuf buu ka abuuray candhuuf yuu ka abuuray isagoo ruuxii candhuufa yuu makaanka ku dhici laba candhuufood baa isu tegi uurkuu ku jiri marka hore wuxuu noqon waa dhiig marka ku xigta wuxuu noqon cadyar oo marka ku xigta wuxuu noqon mudqa waa cad yaroo hiliba marka dambe lafa iyo waxbaa loo samayn marka dambe wuu soo dhalan markuu saa u soo dhasho markaa qudheeda waa daciif uu ooyo wuxuu u baahan yahay fidradii baa ku abuurano wuu baahan yahay wax ka sarreeya inuu jiro garanaya idinkoo yar waa lidin soo koriyey dadkaa waaweyne shaqaysaad noqoteen allah subxaana wa tacaala saasuu inugu abuuray waa ilaah qudradiisa waxaasoo dhan ku tusin candhuuftaa yaree laga abuuray dadkaa shaqaysanaya wada ordaya ee indhaha wada leh ee hadlaya ee sheekaysanaya wamin aayaatihi alla adiladiisa waxaa ka mida tadullu calaa qudratihi an khalaqakum inuu idinka abuuray min turaabin caro uma idaa antum waaba idinkoo islamarkaaba basharun dad ah tantashiruuna aada fidaysaanoo firdhaysaanoo dhulka aad yaacaysaan oo shaqaysanaysaan wamin aayaatihi aayo adiladiisa kutusin waxaa ka mid an khalaqa lakum inuu idinka abuuray min anfusikum naftiinna kuwa idinla jinsi ah aswaajan xaasas litaskunuu ilayhaa inaad ku xasishaan ood weheshataan labada qofee isu mehersanaya isu xalaashiihi midba midka kalu ku faraxsanya weheshanaya wajacala wuxuu yeelay alla beynakum dhexdiinna mawadatan jacayl iyo waraxmatan isu naxariisasho ina fii daalika arintaa waxaa ku sugan la adilo waaweyn liqowmi qowm yatafakaruuna fikiraya dee caqligooda ka shaqaysiin ilaahay adilada kutusa waxaa ka mid a min anfusikum buu yidhi yacni min jinsikum kuwo idinla jinsi oo idin lamid a waxaa sas idinka dhigay gabdhahana rag la jinsi ah yuu rag uga dhigay waad isweysanaysaa waa weysanaysaan nabiyullaahi aadam markii xaawo feedhiisi inta laga bixiy laga abuuray aad buu ugu farxay iyadoo ag fadhida markuu arkay ku farxay waad waxa weeye ina isku meel baad ku noolaan dadka idinkaa isugu xiga raxmad iyo jacayl baa dhexdeeda mawadadu waxa weye jacaylka labada ruux dhexe ay isxiisaynayaan raxmadduna waa inuu midba midka kale u naxariisto oo wax u taro dee uuna goynin oo nicin awlaaddaa ka mida marka raxmadda iyo mawadada jacaylka awlaadda ka mida labada ruux markay awlaad helaan aad bay isu sii jeclaanay hadday awlaad kale waayaan walbahaar baa dilay ilaahay kuwaan awlaada lahayn awlaad ha siiye marka insha allahu tacaala allah baa sidaa idiin abuuray ilaah qudradiisa waxa dhan ku tusin haddii bani aadamka haweenkooda wax kale laga dhigo jin oo kale laga dhigo ama xayawaan kale mayna wada dhaqmi kareen de ma wada dhaqmi kareen inkastoo culimmada fuqahada qaarkeed leeyihiin jinka waa la guursan karaa anigu beri wadaad waxaan arkay beri fogba saddex iyo sideetankii yaa waxaa lagu xaman jiray gabadh jin u qabaabaa lagu xaman jiray maalin maalmaha kamida meel weyn laga xuli anigoo joogna intuu noo yimid buuri xalay wixii liigu xaman jiray baa ii keeno waan caataysanahay buu nagu yidhi jin buu qabaa baa la dhihi jiray wadaadkaas allahu naxariis wamin aayaatihi ilaahay aayadihiisa waxaa ka mid ah an khalaqa lakum inuu idiin abuuray min anfusikum naftiinna yani min jinsikum idinka jinsigiinna aswaajan xaasas litaskunuu inaad ku xasishaan ilayhaa gabadhaa xaaskaa ku xasishaanoo qalbigiinna ku dego aad bay labada ruux isu waa jacayl ay iscisaynayaan oyna kala maarmi karaynin iyo waraxmatan raxmada isu naxariisanayaan jacaylku waa xiisada ka dhaxaysa raxmaduna way isu naxariisan midba midka kale you naxariisan caruurtaana kamida raxmadda ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan laayaatin adilo waaweyn oo tadullu calaa qudrati illaahi tacaala cideebaa garanaysa sidaa liqowmi qowm yatafakaruuna fikiraya oo caqligooda ka shaqaysiin wa min aayaatihi ilaahay khalqu samaawaati samada abuurkeedii waalardi iyo wakhtilaafu alsinatikum luqadiinna oo iskhilaafsan iyo walwaanikum midabkiinna oo iskhilaafsan ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan laayaatin adilo waaweyn lilcaalimiina khalqigoo dhan caalimiin allah subxaana wa tacaala samadii ardadu abuuray maxayna tusinayaan allah qudradiis ilaa iyo hadda cid sheegatay oo samada anigaa wax ka abuuray xataa tidhi lama hayo luqadiinnu way iskhilaafsan tahay luqadiina luqooyinka berigii ee buurtii juudda ay doontii ku degtay nabi nuux balbala naasu baabili baa meeshaa layidhaha waa diyaarmaka aragteeda balbala naasu dhowri sideetan luqaal lala katartegey qoraalkana waa la bartay hadda bilmatal carabta oo kale ninkii lafdi carabi a qora u horeeyey xarbi binu umaya binu cabdishambi aha abuu sufyaan kii saxaabiga ahaa aabbihii buu ahaa baa layidhi xarbi binu umaya binu cabdishams binu cabdimanaaf nin lafdi carabi qorayshkaasa horeeyaa l isaguna wuxuu ka qaatay baa layidhi nin aslam la yidhaha aslam binu sadra oo magaalada xiira la yidhaha ka yimi kaasina wuxuu ka qaatay baa layidhi nin maraamar binu murra la yidhaha oo magaalada ambaar ka yimi luqada carabta qorankeedu ambaar bay ka timi luqooyinka dadka qorayna ilaa labiyo toban baa lagu sheegaayo ay kamid yihiin alcarabiya walximyariya walyunaaniya walfarisiya والرومانية والعبرية أدو يفرق بدنيه واللبية طبعا لبية طبعا قولها وحقرت سينبا كميدة تشينها كميدة اندونيسيا كميدة يونانكا كميدة marka luqadiinii baa kala duwan hadda gobolkan aynu joogno etoobiya waa dhowr iyo siddeetan qowmiyadood baa layidhi oo kala luqo ah oo isku luqo ahayn xataa dadka isku luqada ku hadli baan aada isu afgaranayn marka luqadiini saasay u kala duwan yahy waa qudro alleh midabkiinuna wuu wax guduudan wax madow wax dhexdhexaada haddana maxaa laga siman yahay laba indhood iyo san iyo afkii iyo xubnihii waa laga siman yahay laakiin labada ruux si kasta hadday isugu ekaadaan meelunbay ku kala duwan yihiin meelay tahayba meelunbay ku kala duwan yihiin laba ruuxoo boqolkiiba boqol isku mida la heli maayo haka yaabo haddana dadkaa kale luqadii waa isafgaranayaan hadda markaad tagto adisaba iyo meelaha markaad tagto haddaadan oromadii amxaariga midna aqooni waad garan ruuxii waxaad doontaad ka dalbi wixii aad ka dalbatuu ku siin wuu ku tilmaami waa isla garanaysaa kullidii waa isla garanaysaa wax dhiba male allah baa qudradiisu sidaa tahay allah wuxuu ihi wamin aayaatihi adiladiisa waxaa ka mid a kutusin qudradiisa khalqu samaawaati waalardi samooyinka iyo ardada abuurkooda cid sheegatay ma jirtoon alla ahay iyo ikhtilaafu alsinatikum carabkiina luqooyinkiina iskhilaafsan oo midba luqo gooni a ah ku hadlayo iyo alwaaniku midabkiino iskhilaafsan isku midab ma tihiin laba ruux si kastaba ha isugu ekaadeen oon meel ku kala duwaneyn ma jirto ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan laayaatin adilo waaweyn oo tadullu calaa qudrati illaahi tacaala lilcaalimiina khalqiga wax garanaya jinka iyo insiga iyo malaa'igta iyo intaasoo dhan baa caalamiin layidhah wa min aayaatihi ilaahay aayadihiisa waxaa ka mid a manaamukum seexashadiina bileyli wanahaari maalintiina aad seexataan iyo wabtiqaaukum dalabkiina min fadlihi risqigiisa aada dalabtaan ina fii daalika arrintaa waxaa ku sugan aayaatin adilo waaweyn oo kutusin qudrada alleh liqowmi qowm yasmacuuna wax fahmaya wax maqlay meeshan in yar baa ku jirto bileyli wanahaari manaamku bileyli wanahaari bay isku cadfan yihiin marka culimada qaar baa waxay dhaheen waa shaqade habeenkiunbaa la seexdaa marka ta manaakum bileyli wa fi nahaarina ibtiqaaukum dalowkiina min fadlihi laakiin waxaa intaasoo dhan ka fiican maalintii habeenkiiba waa la seexda waa la shaqaysta maalintii waa la seexdaa waa la raaxaystaa habeenkiina waa la seexdaa maalintii waa la shaqaystaa habeenkiina waa la shaqaystaa markii sidaa lagu daayaa ugu fiican wa min aayaatihi ilaahay adiladiisa waxaa ka mid a manaamukum seexashadiina bileyli habeenka aad seexataan iyo wa nahaari maalinta aad iyo wabtiqaaukum dalabkiini min fadli risqigiisa aad dalabtaan labadaba maalintii iyo habeenka adu hadallo badan bay ka leeyihiin culimadu laakiin saasaynu ku dayn ina fii dalika arintaa waxaa ku sugan laayaatin adilo waaweyn liqowmin qom yasmacuuna wax maqlaya wax fahmaya ninkaan dee wax fahmaynin qiimad ma wa min aayaatihi alla adiladiisa waxaa ka mida yuriikum lbarqa hilaacuu idin tusin khawfan khaa'ifiin idinkoo ka cabsanaya mafcuulu liajlihi ma aha waa masder xaalo laga dhigayo khawfan khaa'ifiin idinkoo ka cabsan haddaad markaad musaafiriinta tihiin in hanqadh ku dhaco ama roob badanoo meelaad ka gashaan aada weydaan wadamacan daamiciina xaala aad roob wax idin tara aada damcaysaan wayunazilu alla wuu dejiyey min asamaai samada xaggeedu ka dejiyaa maaan biyo fa yuxyii wuu nooleeyaa bihi bilmaai alardu dhulku ku nooleeya bacda mowtaha intay dhibatay kadib abaar noqotay wamin aayaati yuriikum lbarqa icraabta markii la yidhaah waa mubtade ficil mubtadaa weligaa ma arag marka ficilku markuu mubtade noqoy inuu an wataa fiican an inuu wato an yuriika la yidhaah oo antaa lagu dhalaaliyo maser laga soo saaro waa sida carabigu u badan yahay wey marka waa la arkay ficilkii oo an wadanin oo carabtu ku shicreen haddana mubtadaa ah. waa ficil mubtadaa ah wey intaa wax badani ka maqan yahay marka allah subxaana wa taala ayadiisa waxaa ka ah inuu hilaaca idin tusiyo ood ka cabsataan oo dadka musaafiriintihi inuu hanqar ku dhaco ama roog weynoo meelay ka galaan waayen uu ku dhaco iyo inaad damacdoon rajo ka qabtaanoo roob waxtaroo loo baahnaa inuu yahay labaduba way dhici karaan allahba subxana wa taala qudradiisu sidaa tahay wa min aayaatihi adiladiisa waxaa ka mida ah, kutusin qudradiisa yuriikum wuxuu idin tusin albarqa hilaac khawfan idinkoo ka cabsanaya hilaaca mar oo in jaac iyo hanqadh idinku dhaco ka yaaban ama roog weyn oo mahigaan idinku dhaco iyo wadama cad rajo roob waxtare inuu yahay aad leeyahay haddaad xaadir markaasi inuydaan safar ahayn wayunazilu alla wuu dejiyaa min asamaai samada xaggeeda maa anbiyo fa yuxyii wuxuu ku bihi biyaha alarda dhulka bacda mowtiha intay dhimatay kadib in badan baynu soo maray ardada waa la nooleyn macnaheedu waxa wey waa la barwaaqayn way dhimatay macnaheeduna waxa wey way abaarowday ina fii daalika arinta cajiibka ah waxaa ku sugan laayaatin adilo waaweyn liqowmi qowm yacqiluuna wax fahmayo oo caqli leh ee dadka kaleba way u tahay kuwa caqligalun bay nafci u leedahay min aayaati ilaahay ayadihiisa waxaa ka mid a ah, an samadu inay taagan tahay iyo walardu dhulku biamrihi alla maamulkiisii qudradiisa ku taagan yihiin uma idaa dacaakum markuu idiin yeedho dacwatan dacwo min alardi idaa antum waabidinko takhrujuuna markaaba soo baxay allah subxaana wa tacaala biqudratihi yay samada iyo ardadu ku taagan yihiin bikayri camadin wax tiirahaynu aragnaa ma jiro saasay ku taagan yihiin marka markaad dhimataan ee dhulka gashaan markii laydin yeedhaba ayuha alqubuur ruuxdii iyo jasadkiibaa isu tegey jasadkiibaa yaa biqli wax aan hal daqiiqa dhannayn jasadkiibaa inta wax lagu sameeyo alla waxa qudradiisa iyo jasadkii bixi ruuxdii baa u tegey kulli waa la soo bixi mar keliya ubay dadku ciidda ka soo baxaya waa ilaah qudradiisa wey taas waynu rumaynayna wa aayaatihi adiladiisa waxaa ka mid a kutusin qudradiisa an taquuma inay taagan tahay asamaau samadu iyo waalardu biamrihi alla maamulkiisaay ku taagan yihiin uma idaa dacaakum markuu idin yeedho dacwatan yeedhis min alardi dhulka idinka yeedho ya ahlalqubuur la yidhaha soo baxa la yidhaha idaa antum waaba idinkoo markaaba takhrijuuna soo baxaya markaasaa dadka xunxun waaa kan labisum fi lardi intayd ku nagaateen markaasa dhihi yowman o bacda yowmin waxba garan maayaan walow alle waxaa u sugnaaday man fi samaawaati samada khalqiga ku sugan iyo walardi ardada khalqiga ku sugan lahu allay qaanituuna yo adeecayaan kulligood allay wada adeecayaan dadka ardada jooga iyo khalqiga samada jooga allay mudiicu yihiin xataa qofka gaalkii allu adeeciyo siduu alla ugu taliyo unbuu arki meeshuu alla mariyo arki dhaqdhaqaaqa haddii alla u furo wuu furmi allah bay adeecaya wax alla diidani ma leh ee dadna qalbigay ka ogol yihiin dadna qalbigay ka diidan yihiin laakiin daatada ruuxu leeyahay allah baa ku tasarufaya walahu alle waxaa u sugnaaday man fi samaawaati samada khalqiga ku sugan iyo walardi kullun dhammaan lahu allay qaanituuna addeecayaan wahuwa alle aladii allah wey yabda lkhalqa abuurka bilaabo uma yuciidu soo celin doono markuu baabi'iyo wahuwa soo celintu ahwanu way fududahay caleyhi dushiisa walahu alle waxaa u sugnaaday almasaluul calaa sifo sare wax lagu misaalin karaa ma jiro fi samaawaati samada sifa saro alla ku leeyahy waalardi wa huwa allana alcasiizu ka qaaliba weeye alxakiim oo falsan meeshaa wahuwa ahwanu allah baa khalqiga bilaaba abuurka bilaaba wuu baabi'iyaa haddana wuu soo celin adduunkayba joogtaa baabi'intii candhuuf yar baa meel ku beermi way soo bixi soo abuur cusub maaha ilmahaasi wuu dhiman ilmo kale haddana soo dhalan waa sidaa وهو أهون عليه أهون وحالينا أفعل تفضيل أفعل تفضيل وحالينا لما شيء oo wax wadaagtay oo midii u xoog badan yahay marka haddii kan afcalu tafdiil nima lagu daayo ilaahay baa khalqiga abuuray wuuna soo celin soo celintaa uga fudud bay noqon macnihii allana waxba uma kala fududa laakiin waxaa la dhihi karaa inaga caqligeenna inaga caqligeenna markii la yidhaahdo dee soo celintaa ka fudud yana calallaahi u celinina cala alkhalqi bay dhihin wahuwa soo celinta ahwanu fudud caleyhi cala alkhalqi khalqiga soo celintaa fudud khalqiga soo celiyo yaa fudud khalqigay u fududahay laakiin inaga caqligeenna markii la eego dee soo celintaa ka fudud laakiin alla waxba ma kala fududa markaa ahwanudaa waxay dhhin waa hayinin baa looga jeeda wuu fudud yahay baa looga jeeda aduu saasaan ka dhigi doonaa insha allah wahuwa alle aladii allah wey yabda-u bilaaba alkhalqa abuurka uma yuciiduhu soo celiyaa wahuwa soo celinta ahwanu fudud caleyhi cala allah oo uma kala cusla alla waxba subxaana wa tacaala walahu lmasalulcalaa waxaa wey laysa ka mili shayan oo kale alla wax lamidihi ma jiro ilaa sifo sare oon wax lamidihi jirin yaa u sugnaatay walahu lmasalulcalaa sifo sare fi samaawaati samada dhexdeeda iyo walardi oo dadka khalqiga ehlu samihiihi allah saasay u aaminsan yihiin inaguna waa wahuwa alle alcasiizu ka qaaliba wey alxakiima oo falsan tusaalu meeshan alle inoo soo dhigay dadka asnaamta caabuda idinka xoolihiinna inay addoomihiinu idinla leeyihiin miyaad raalli ka tihiin maya anigana maxaad addoommahay la wadaajiseen cibaadada waa intaas suurada waa sida daraba wuxuu sameeyey lakum idinka masalan tusaalu alla idiin sameeyey oo min anfusikum idinka xaggiina idinka laftiina miyuu idiin sugnaaday mimaa kii xaggi malagteed ay milkiday aymaanikum midigtiinu min shurakaaa wax idinla wadaaga fii maa rasaqnaakum waxaan idinku arsaaqnay oo fa antum idinku fiihi waxaan idinku sawaaun aad u siman tihiin oo takhaafuunahum aad ka baqaysaan inay xoolaha idinla yeesaan ka khiifatikum baqidiina anfusikum naftiina dadki idinlamid oo kale aad ka baqaysaan allah wuxuu leeyahay tusaalahu waxaa weeye addoomihiinna idinku milki u leedihiin wax jira oy u simantihiin oydaan kala lahayn oo weliba aad ka baqaysaan inay idinla qaybsadaan sida idinka naftiinu aad u kala baqaysaan idinka simane xorta ah inaad qaybsataan aad u kala baqaysaan miyey jiraan may axaday qudheen marka inaad addoommo aan leeyahay wax ila wadaajisaan idinku addoomihiina raalli kama tiidin inay wax laleeyaysaan yaniga maxaad ila wadaajiseen wey macnihii waa sidaa wey alla wuxuu sameeyey lakum idinka masalan tusaale oo min anfusikum naftiina idinka jihadiina yaa laga sameeyey hal lakum ma idiin sugnaaday mimaa kii xaggiisa malakad ay milkida imaanikum midkiina odada oo min shurakaa wax idinla wadaaga ma jira hal lakum idiin sugnaaday mimaa kii malakad imaanikum midigtiinu ay milkida min shurakaa wax idinla wadaaga fiimaa rasaqnaakum waxaa idinku arsaaqnay xoolaha idinla lihima ku jiraa addoomihiina oo fa idinku iyagii idinkuba fiihi dhexdiisa sawaan aada u siman tihiin ma jiraa oo takhaafuunahum aada ka baqaysaan inay wax idinla qaybsadaan ka khiifatikum baqidiina oo kale anfusakum naftiina aad ka baqdeen inaad wax wada qaybsataan kadaalika sidaas yuu alla leeyahay yaa nufasilu aayaati aayadaha idinku cadaynayna liqoomi qoom baana u cadaynayna ku nafcisan doona yacqiluuna wax garanay waxaa weeye tusaaluhu addoommaha aada leedihiin wax wax idinla lihi ma jira oo risqiga aan idinsiiye idinla leh oo inay idinla qaybsadaan aad ka baqaysaan sida idinka hortii aad u kala baqaysaan oo kale may ku jiraan may anigana maxaad iigu qudheen wey inaad addoommo alle iyo khalqa aan abuuray aada cibaado ila wadaajisaan kadaalika sidaas aada arkaysaan yaanu nufasilu aayaati aayadaha u cadaynay alla leeyahy liqowmin qowm yacqiluuna wax fahamsan oo caqli qofka hadduuna caqliga cilmigu caqligu iyo indhaha isku midaa leeyahy indhuhu haddayna iftiin waxba arki maayaan iftiin markay helaan bay wax arki caqliguna hadduuna cilmi haysanin waxba ma aha markuu cilmi helo yuu caqligu wax garanaya oo cilmigiibaa caqligaa lagu tasarufu isku fahmi weyn bal itabaca inay fahmaan daaye itabaca waxay raaceen aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey ahwaahum say jeclaayeen bay raaceen asnaamtani waxaanubay ag suban yihin bikayri cilmin cilmi la-aan waxan ay ag suban yihiin wuxuu yahay waxba ka garan maaya faman yahdi yaa hanuunin man adala llaahu alla lumiyey yaa hanuunin umaa umana sugnaanin min naasiriina wuxuu gargaaro alla leeyahay subxaana watacaala si kasta inta loo waaniyey oo wax walba loo soo dhigay iyo qooladii mushrikiinta ahayd say jeclaayn bay raacn iyo wax cilmuhay daba socdaani jirin waxan iyo asnaamtani waxayna ag tuban yihiin iyo waxa kayrulaahi caabudayaan wax cilmihay ka ogyihiin ma jiro hadda qolada masiixiga ah haddaad ciise masiixi su-aashaad kuugu jawaabi mahayaan haddaad weydiiso midbaa beri waxaan ku idhi markaad ruuxa aan sheekada islahlan waxoogay u dusiya ciise soo gabadhi dhashay ma ahayn haa buu dhalanin isagu yaa rabbi ahaa ku idhi ruuxdiisaa tasarufaysa buu igu yidhi jawaab fiican ima siin waa cajiib waay allah wuxuu leeyahay bal itabaca waxay raaceen aladiina kuwii dalamuu dulmi sameeyey ahwaahum say jeclaayeen bay raaceen biqeyr cilmi daliil aan haddana cilmi la lama socda ilaan faman yahdii yaa hanuunin kara man adal allaahu qof alla lumiye cari hanuunin kara qof ilaahay wadada ka leexiyey wamaa lahum uma sugnaanin kuwaa aalimiinta min naasiriin wuxuu gargaar nabilaahi maxamed waxaa lagu yidhi faaqim toosi wejhaka wejigaaga lidiini diinkii xaniifan xaalaa tahay xaq raace fidrat allaahi fadara allaahu daalika fidratan weye macnuhu saasuu noqon fitrat allaahi ilaahay dabeecayntiisii weye allatii fidradii fadala naasa dadka uu ku dabeeceeyey caleyha dusheeda ku dabeeceeyey dabeecayntu waa shaabadan lagu dhifto wey marka masaladaas way yar adag tahayo fidrat allah nabiga waxaa lagu yidhi wejigaaga diinta u toos wejiga waxaa loo cabiray wejiga waa xubinta ugu sharaf badan wey wejigu waa xubinta ugu sharaf badan saasaa wejiga loo cabiray e ujeedadu waxaa weeye diinta raac wey marka oo nabiyullaahi maxamed wuxuu yidhi qof walba oo jira oo dhasha alastu birabbikum qaaluu balaa baa horreysay berigaa ninkii jawaab bixiyey way ku dabacaysan tahay diintaa ku dabacaysan marka markuu ilmuhu soo dhasho islaamkii baa ku dabacaysan oo nabigaa wuxuu yidhi kullu mawluudin yuuladu cala alfitra ina abawaahu baa yumajisaanihi oo yuhawidaanihi oo yunasiraanihi waalidiintiiba ama yuhuud ka dhigi ama nasaare ka dhigi ama majuus ka dhigi marka waxaynu ku daynaynaa sidaa culimadu yidhaaheen qof kasta oo soo dhasay islaamkiibaa ku dabeecaysan marka xusuusin keliya unbuu u baahan yahay markaad xusuusiso isagoo wax kale qalbigiisa lagu shubin ruuxii horuu xaqa ka raacay hadda caruurteennan aynu islaamnimada ku dhalay markaad adigu tukanayso waxaad arkay ilmihii yaraayo laba jirka ahayo salaadii ishaari baad arkay sidii marka waa dabeeco qalbigiisa ku jirta oo in la xusuusiyo keliya u baahan way culimada qaar baa waxay dhaheen ilmuhu markuu soo dhasho wax gaalnimo iyo wax iimaanuhu midna ku jiraay ma jira bayidhi marka waxaynu inagu raacaynaa culimada inteeda badan oo alastu birabbikum qaaluu balaa markii la yidhi kelimadaasaa ku dabeecaysan dadka islaamkaasaa ku dabeecaysan qofku markuu soo dhasho islaamnimaa ku dabeecaysan qalbigiisu waa saafi ilmihii markuu indhaha kala qaado wixii lagu ababiyo unbuu raaci weye marka intaa un baynu ku daynayna sii dhexgeli mayno allah wuxuu leeyahay nabigana waxaa lagu yidhi faaqim toosi raaci wejhaka wejigaaga lidiini diintii raaci wejiga waxaa loo cabiray wejigu waa xubin sharaf badan ee diinta raac baa looga jeeda xaniifan xaalaa xaq raace diintaasi waxaa weeye fidratallaahi alla dabeecayntiisii weeye daabacaaddasu mataqaan waa wax laisku dejiyo alla dabeecayntiisii weeye allatii daabacaadii fadara naasa dadka uu ku dabeeceeyey caleyha dusheeda dadka qalbigiisay diintu ku dabeecaysan tahay laa tabdiila bedelnaa ma jiri khalqilahi alla abuurkiisa sida uu alla wax u abuuray oo diintaasi ka mid tahay wax bedeli karaa ma jiro wax bedeli karaa ma jiro laa tabdiila bedelitaan ma jiri likhalqilaahi alla abuurkiisa la bedelo dabeecayntaa uu ku dabeeceeyey wax bedeli karaa ma jira way ku dabeecaysan yihiin markay caqli yeeshaanna waa la xusuusinu daalika kaa la idiin adiinu diinkii wey alqayim ee toosnaa walaakina agar anaasi dadka badankood laa yaclamuuna ma oga dad fara badan baa taa ogeyn daalikadu ishaaradu halkaasay ku dhicin daalika kaa la soo sheegay ee raac lagu leeyahay adiinu diinkii wey alqayimi ee toosnaa walaakina agar anaasi dadka badankii laa marka munibida halkaa horaa laga xaalayn faaqim wajha lidiini xaniifa fitrat allahi fadara annaasa calayha muniibiin xaalo ay u tooba keenayaan ilayhi alallah ama waxaa la dhihi diinta raaca muniibiina xaalo aad u tooba keenaysaan ilallahi wataqudaasaynu ixdixgelinayn diintii toosnayd yaa nebi moxamed raac la yidhi marka ummaddiisuna saasay amran tahay markaasaa la yidhi muniibiina xaalo aad u noqonaysaan ilayhi ila diini diinkaa toosan aad noqonaysaan wataquuha allana ka baqa waaqiimu salaata salaadana ogo say tahay walaa takuunuuha ahaanina min almushrikiina mushrikiinta kamid ha noqonina wataquuhu alla ka baqa oo taqwo la imaada waaqimu salaata salaada og oo arkaanteedii iyo shuruuddeedii wakhtigeedii u dadaala walaa takuunuu ha ahaanina min almushrikiina mushrikiinta min aladiina kuwii ha kamid noqonina faraquu kala tegey diinahum diintoodii la kala tegey oo qalow ila caqiide kala sheegatay oo kaanu shiyacan kooxo ahaaday nabilahi maxamed caleyh salaatu wasalaam wuxuu labiyo toddobaatan firqo nasaarana waxay u kala baxday kow iyo toddobaatan firqo ummadayduna waxay u kala bixi saddex iyo toddobaatan firqo kulluhum fi nnaar ilaa waaxida kulligood waa wad ehlunaar mid mooyaane waa teebaa la yaa rasuul allahi maana calayhi asxaabi dhaqankan aniga asxaabtaydu aan leenahay weeye kuwa ku dhaqan wey marka mutaabacadu waxaa la raacay qur-aanka kariimkii iyo asadr اأwl saxaabadii iyo taabiciintii iyo culamadii islaamka ee horay marka shiico haddii qolo waliba dhowr caqiide aad sheegata ka war kulli xisbi baaladiin farxoon mid walba isagaa isla quman anugu waxaan leehay caqiide heblaan haystaa kaasina caqiide hebluu haystaa kaasina caqiide hebluu haystaa haye sow sidii maha waa sidii de haddaa toban caqiide kale caqiidadu waa mid keliya caqiidadu laba ma aha marka iska ilaalitaa inaad caqiide aan qur-aanka iyo xadiidka ahayn sheegato iska ilaali nin caqiidadii haba sheeganima nin caqiidadii waxaad sheegan nabiylaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam munaybiina xaala aad u noqonaysaan diintaa raaca ilayhi ila diini wataquu alla ka baqa waaqimu salaa walaa takuunu hanin min almushrikiina min aladiina kuwii ha ka mid noqonina faraquu la kala tegey diinahum diintoodii wa kaanuu hada shiyacan kooxa ahaaday kullu xizbin xizbi waliba bimaa ladayhim waxa agtooday farixuna ku faraxsan yihiin qolo waliba iyadaa Ah, hebel waa bidciyo annagana ma raacsana hebel waaba gaalo waa si kale waa laisku gaalnima xugmiyaa hadda qolba qolada kale ku gaalnimo xukmisaa marka wax ruux laa ilaha illa lah maxamedun rasuululaahi ku gaalnimo xukmimeyno markii shiicada laga reebo shiicada wayna ku gaalnimo xukmin insha allahu tacaala allah subxaana wa tacaala